بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فحملته فانتبذت به مكانا قصيا waxaynu saddex jiraa qisadii ku iyo ilmihii ay dhashay amba waradka ay dhashay ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala faxamalat way qaaday maryam ku ciise ayay qaaday bimacnaa ay uuraysatay markii malaggii ilaahay u soo diray uu ku afuufay ruuxdii ruuxdiina ay gaadhay jirkeeda allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala way uuraysatay faxamalad waxay qaaday way qaaday maryam ruciisa faintabadat way la fogaatay amba faintabadat waxay la qabatay oy ula fogaatay bihi ay biciisaa ciise waxay ula fogaatay makaana meel bay ula fogaatay qatiya fog oo durugsan faintabadat way la dheeraatay bihi ay ciisaa ayay ula fogaatay makaana meel bay ula fogaatay kafiya durugsan halka baytulaxam iminka ay leeyihiin meelahaasi ayay ku sheegayaan mufasiriinta qaarkood fa ajaa'a wuxuu u dhibaato geliyey haa maryan wuxuu u dhibaato geliyey amba uu u baahi geliyey almakhaabu fooshii ay foolanaysay xanuunkay lahayd ilaa jubici nakla timir tiriddeed waxaa laska yaqaanaa dumarku uurka markay leeyihiin inay raadiyaan waxay qabsadaan markaa waxay cuskatay oo ay qabsatay geed timira tiriddii faajaa'a wuxuu u dhibaato geliyey haa maryam almaqaamu hooshii waxay u dhibaato gelisay ilaa jidci naqla geedki mira shididii marka inay foodhanayso ayay taragtay qaalat waxay tidhi maryam yaa laytanii alla guuldarradayda e midtu maan dhinto qabla haadaa arrintan horteed qabla haadaa kan hortii dhacdadan la yaab kale igu dhacday horteed maan dhinto wa kuntu maan ahaado amba aan noqdo nasiyaa wax la iska tuuro oo aan qiimo lahayn mansiyaa oo la iloobo maan noqdo ee maryam waxay uuraysatay ciise muddaday uuraysatay haddaba intee ayay ahayd jumhuura alculamaa waxay qabaan in sagaalka bilood ee dumarku ay ilmaha qaadaanba inay siday qowl keliya ayaa leh waxay siday sideed bilood ayuu leeyahay qowl kale ayaa isaguna wuxuu odhanaya lam yakun ilaa an xamalat fawadacat markay qaaday isla markiiba way dhashay laakiin sida daahirka ah ee sidan ay ula yaabayeen ay u qariibsanayeen aynu arkayno waxay qaaday muddada dumarku ay sigaan oo kale wayaa laytanii qoomamabayde midtu ficilkani maata yamaatu ayuu ka yimi yamuutu kamu iman waayo ficilku maata yamuutu iyo maata yamaatu labadaba u ka yimaadaa marka midtu maan dhinto qabla haadaa tan horteeyey maan dhinto wa kuntu maan ahaado nafyaa iyo nifyaa labada waa la ydhaahdaa waa shayga aan qiimaha lahayn waxyaabaha iska liita sida iyo waxyaabaha kale ee meelaha inta la mariyo lagu tuura iyo waa shay aan qiimo lahayn nafyaa maa noqdo wax la iska tuuro mansiyaa oo la iloobada mansiyaa la iloobo oo laga dhaqaaqo maa noqdo maxaa kaa u noqon waayey bay tiri fanaadaa waxaa u yeedhay u dhawaaqay haa maryam min taxtihaa meeshay joogto meel ka hoosaysa ayaa uu uga yeedhay malagii malaggiibaa uga yeedhay fanaadaa wuu u yeedhay haa maryam min taxtihaa meel ayada ka hoosaysa ayuu malag uga dhawaaqay sijiil bay mufasiriinta qaarkood ay yidhaahdaan waxaa kaloo la akriyaa fanaadaa waxaa u yeedhay haa maryam man mid baa u yeedhay taxtaha yani mid iyada taxtigeeda kuta ayaa u yeedhay oo markaa waa ilmihii ay dhashay markaa waxay noqonaysaa fanaadaa waxaa u yeedhay haa maryama min taxtihaa xaggeeda hoose waxa uga yeedhay halkay ku taagiyey iyadoo meel taagabay saarayde malagiibaa uga yeedhay amba kan yaray baa uga yeedhay wuxuu yidhi anlaa taxzanii ay laa taxzanii ha murugun ha tiiraanyoonin qad jacala wuxuu yeelay rabbuki rabbigaagu wuxuu yeelay tacfakum hoostaada meeshan kaa ah hoosaysa sariya durdur buu yeelay sariya durdur yale ayuu yeelay hatiiraan yoomi way haraadan tahay qad jacala wuxuu yeelay rabbuki rabbigaagu wuxuu yeelay taxtaki meel kaa ah hoosaysa fariya durdur buu yeelay taasi waa tafsiir weeye amba waxaad tidhaahdaa qad jacala wuxuu yeelay rabbuki rabbigaagu wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyaa mid madax ah sayid ah assariyu waa alra'iis waa dadka dadka xukuma ayaa la yidhaahdaa waa kii shaacirkii cardood lahaa laa yaslixu annaasu fawdaa laa suraata lahumu walaa suraata idaa jihaaluhum saaduu yani dadka uma cunsanto inay bilaa madax noqdaan madaxnimana ma jirto hadday jihaashu isboqraan buu ku leeyihi oo inta wax magaratadii ay xukunto markaa suraat samcu sari saas oo kale weeye markaa maryan ilaahay wuxuu yihi hamuruwoni kuwaasaa loogu sheegay amba ciisa ha ku idhaahdo amba ha ku idhaahdo malagii rux baa la yidhi wahuziilun amba rux ilayki xaggaaga u soo rux bidubci nakla geedkan jiridiisa bidubci nakla geedkan wanaagkan jiridiisa lul wahuzii lul baa la yidhi ilayki xaggaaga u lul bidubci nakla geedkan jiridiisa lul tusaaqid tiradani nalka alla tusaaqid way ku soo ridiyeen calayki korkaaga waxay ku soo rugi rubaba timir ay ku soo rugi doontaa timirtaasoo oo janiya mid la goosto oo bislaatay ah maarkaysa fasaaqadna waa la fasaaqadna waa la akriyaa marka rubaban timiis bay noqotaa labada qiraa'o kale imika inaga qiraa'aday noo taale oo weeye fasaaqid way ku soo rigiye oodkani calayku korkaaga way ku soo ridiyee rubabaa timir bay ku soo ridi janiya la goosto janiya waa faciila bimacnaa mafcuula janiya la goosto oo gaadhay heer la cuno ayay ku soo daadan doontahay islaantu waa umul haddaba waxaa laleeyahay shaqayso inaadankawayna asbaabtu la yimaada biyo way warwaraysaa sidigeedka lul baa layi iska jiif lama oran moog wamaca daalika markay caruur tahayna cuntada bukun baa keeni jira waad garanaysaa ma marka ilmuhu caruur yahay waa in loo shaqo sabhay waad ku fahmaysaa meesha markaa rasiko deersan baa loo keeni jira saliya baa laakiin maanta waa umisha waa dhasho waxaa le deerta adagu nol leeyahay ruxo arkaysa fadhigaa un maaha masaajidka risa ugu soo geli maayo ma ogtahay siin salaada hore kaariyoona qaado shaqati magaalada soo cibaadada iyo xilliga darusta tugsana kaale ma ogta waa shaqa tago fatulcun fatulcun baa layidhi maryamow yaadaa maad ku garanaysaa fatulcun oo washrabuu cab wadaruu joogto oo qabayso caynaa xagga ishana iska barwaaqayso wadaruu qabayso amba ku joogto ku indha qabayso qabayso caynaa xagga indhahana macnaha ilmahaaga hayso waxaad cunto iyo waxaad cabto u hayso tahay halkaagaa ku jir oo faimaa tarawinna haddaad aragto faimaa tarayinna haddaad aragto min albashari dadka xaggooda haddaad ka aragto axadaa qof haddaad aragto faquulii ku dheh qofkaa waxaad ku tidhaahda faquulii ku dheh innii anigu nadartu waxaad u nadray oon shardi ku galay biraxmaani allaha raxmaanka ah waxaan ugu nadray sawmaa aw samhaa aamus inaanu cidba la hadan marka aw ishaar hadday nadartu liraxmaani sawma qofka intaa leegaa kutuso nadarku ma sabin culamada qaar waxay lehin waa ishaaro u tilmaa inii nadartu waxaan maarata u nadray liraxmaani sawmaa aamus amba soomkooda ayaaba wuxuu qofkuna ku soomaya inaanu hadan oo falan ukalima lama hadli doono falan ukallima lama hadli doono alyawma maanta insiya qof insiba ah insiya mid qofaba lama hadli doono markaa maryan ibnaheedii markay iska korortatay ee cunto iyo waxay cabteeda la siiyey dee mar xidhatay mar xidhatay ma tahay oo xanuunkii iyo wixii dee halkan ilaahay u diyaariyey subxaana watacaala ayay markaa dhaqaaqaysaa eedasoo waa cadoodatay ilmi yaraabaa hadlay inuu hadlayaan loo sheegay kan inuu beri yeelayo marka way dhiibanaysaa waa inay reerintib ugu soo noqoto faatat waxay la timi faatat waxay ula timi maryam bihi ay biciisaa waxay ula timi qawmahaa reerkoodii bay ula timi qawmahaa reerkoodii bay ula timi ilan isagu reer malaha eh taxmiluhu xaal ay xambaarsan tahay dhabarkay ku soo qaadatay taxmiluhu xaal ay xambaarsan tahay bay ula timi haye maxaa dhacay markaa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamey laqad ji'ti waxaad la timi shay-aa arrin baad la timi fariyaa la amba fariyaa caada goys ah alla ilahay caadadii miidaad goysay yaa ukta haaruuna haaruun walaashiyey ee nabiyullaahi haaruun lama ahayn oo ciise iyo nabiyullaahi muusa wakti sad baa u dhexeeyey oo waxay iska yaqaaneen reer banu israa'iil qof kastoo wanaagsan haaruun bay u nisbayn jireen yaa ukta haaruun haaruun walaalkiie walaashiiow maa kaana ma ahayn abuuki aabbahaa ma ahaanin imra'a saw-in xumaan shaksigeed qof sinaysta muu maa kaana ma ahaanin abuuki aabbahaa imra'a saw-in nin xun xumaan ninkeed ma ahan sino wamaa kaanat may ahaanin ummuku hooyadaana baqiyaa mid gogol dhaafta baqiyaa mid gogol dhaafta oo sinaysata may ahayn hooyadaana kuladan adlatii waa maxay iyada way aamusan tahay fa ashaarat waxay u tilmaantay ilayhi ilaa ciisaa bay u tilmaantay kan la hadla bay tihi qaaluu waxay yidhaahdeen oo fahmeen qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sidee baanu nusallimu ula hadallaa man qof sidee ayaanu ula hadallaa saliya markaysaa kaanadani culimmada qaar baa le waa sila saa darteed baan uga tegay kayfa nukallimu sidee ayaanu ula hadallaa man qofku kayfa nusallimu qof sidee ayaanu ula hadallaa sabiya ahaa sabi ahaaday oo filmahdi gogol caruureediina ku sugan darabkii filmahdi aba kayfa nukallimu sidee ayaanu ula hadalnaa man qof kaana ahaaday sabiya oo qabarkii kaanada aad ka dhigto halkan isxul ka dhigna sabiya ahaaday sabi ilma yar oo filmahdi hooyadii dharteeda ku sugan filmahdi gogol caruureeda ah. almahdi waxaa la gogol caruureed ayaa la idhaahdaa waba soo hadal qaala wuxuu yidhi inii anigu cabdullaahi baan ahayba isagaaba ku bilaabay olayana waxba haysta qaala wuxuu yihi inii anigu cabdullah allah addoonkiisii baan ahay aataaniya wuxuu alla i siiyey macnaa rabbi baa u qadaray waa la siin doonaa waa siday xaqiiqada u tahay baa looga dhigay maaragta sidii wax dhacay oo kale aataaniya wuxuu i siiyey rabbi alkitaaba kitaab uu siiye wajacalanii wuxuu iga yeelay ama iga dhigay nebiyaa buu iga dhigay macnaa nebi buu iga dhigi doonaa wajacalanii wuxuu iga yeelay mubaaraka mid la barakeeyey aynamaa kuntu meeshaan ahaadaba aynamaa kuntu meeshaan ahaadaba wa awsaanii wuxuu ifaray alle wa awsaanii wuxuu i faray bisalaa salaad buu ifaray iyo wabtakasako macnaa haddana maal lahayn idinka inaad bixisaan maa dumtu xayaa intaan noolahay maa dumtu xayaa inta aan noolahay amba waxaad tidhaahdaa maa dumtu xayaa ay mundu muddati xayaati noloshaydu intay jirto noloshayda muddadeeda wadara wajacalanii uqadar wajacalanii wuxuu rabbi iga dhigay daran ay baaraa mid u samafala oo baari u ah waalidatii hooyaday ilan aababa malihiye walam yajcalnii igamana yeelin rabbi igamana dhigin jabbaara mid wax madax adag oo kibir badan oo wax baabiiya shaqiya oo guuldaraystay safi aan far wasalaamu waasalaamu salaami calaya korkayga ha ahaato yowma wuludtu maalinta lay dhalay wawa yowma amuutu maalinta aan dhiman doono wa yowma ubcasu maalinta la insoo saari doono xayaa aniga oo nool daalika kaasi kaa dukadiisa la hayay ciisaa ciise weeye ibnu maryama maryama inankeeda ah qawla alxaqi ay qaala wuxuu yidhi nafta naftarnimo wax lagu nafsiyey qawla alxaqa qaala wuxuu yidhi qawl alxaqi qawl aq xaq qawlkii buu yihi maana qawl hadalkii buu yihi qaala wuxuu yihi qawl alxaqi ay manaa xaq hadalkiibuu ku hadlay macnaha kelmad xaq ah amba acni anbahu waxaan ammaanayaa qawla alxaq allaha xaqa ah kelmadiisii ilan ciisa kelimat ullah ayuu ahaaye qawl lxaqi haddii la yidhahdo dhib ma laha waa ibn sabiil maxduud alladii qowlka xaqa ah amba ciisaha ymfiihi isaga ymtaruuna ay ka shakisan yihiin ymtaruun maa kaana lilaah alla uma ahaanin oo umaba haboona an yattakida inuu yeesho min walad ay walada waladba inuu yeesho alla uma haboona subxaanah isaga umaba unsanto oo ilaahay baa ka fog inuu waladba yeesho idaa qadaa rabbi markuu xukumaayo marka uu doono inuu xukumo amraa ee idaa araada idaa qadaa markuu alle xukumaayo amraa arrin markuu xukumayo amba markuu doono inuu arrin xukumo fa inamaa yaquul rabbi wuxuu yidhaahdaa un lahu arrinkii wuxuu ku idhaahdaa kun ahow noqo amba jir amba baaba fayakuunu fa huwa shaygaa uu doonay alle yakuun waa uu noqdaa waina allaha alle rabbii aniga rabbigay weeye warabbukum idinka rabbigiin weeye ee facabuduu caabuda hu alla caabuda haadaakan oo ah rabbi keligii in la caabudaa siraada oo daruur mustaqiimiin toosan intaasoo dacwada buu iisa gaarsiiyey fakhtalafa dabadeed waa iskhilaafeen alahyaabu kuwii xisbiyada noqday ee isbahaystay walow weliba millada gaara ay yeelatay taxasubku waa noocan uu ka mid yahay alaxzaabu macnaa kuwa riswadahaa oo urursaday min baynihim aw baynahum dhexdooda ayay iska khilaafeen marka axsaab maxaa loogu magacaabay oo khilaafkoodii intay isku khilaafsanaayeen baa kala duduwanaa oo masalan tusaale ahaan haddaynu eegno jumhuur alyahuud calayhim lacaain allah say yahuuddu u badan yihiin waxay qabaan nabiyullaahi ciisa inuu gaac ahaa bay qabaan oo labisaniya bay qabaan ma ogta ila kuwa nasaarada abaan maanta nasaare hagaagsan aan ahayne cidda aaminsay rasuulku ciisahan ay leeyiin waan rumaysannahayba inuu noocaa ku yimi iyo marnaba may taageerayn sidaasay jumhuurada yuhuud ay qabaan qaarkood waxay leeyihiin ciise talaalkiisu sixir buu ahaa daa'ifo kale waxay leedahay ilaahay baa hadlay qolo kale waxay leeyihin ciise waa inuu ilaahay qolo kale waxay yidhahdeen saddexda ilaahay jira midkoonu weeye qolo kale waxay yidhahdeen bal huwa cabdullaahi wa rasuuluh waana qawlka xaqa ah weeye marka iyagaa sidaas ugu khilaafsanaa fakhtalafa way iskhilaafeen alaxzaabu kuwii is urursaday min baynihim aw baynahum dhexdooda ayay iska khilaafeen baa alla laleeyahay culamada taariikh waxay sheegayaan in xataa waktigii ninkii qustandiin la ohan jiray uu xukumi jiray ayuu isu keenay wadaadadii asaaqifadii nasaarada oo dhan laba kun iyo boqol iyo toddobaatan wadaad buu isu keenay ciise kan waran gara way isu khilaafeen khilaaf aad u kala fog oo u kala durugsan waa la waayay ruux yar oo qowl qura ku mudaysan ama muctaqad kaliya ciise ay ka qadeen allaahuma ilaa markii dambe saddex boqol iyo sideed iyagii ka mid ah ayaa qowl isku waafaqay kuwaasunbu qowlkoodii qaatay uu ku samciyey ma markay ammaanada weyn iyo balaayada khiyaamada weynada ay soo saareen bahay fakhtalaf alaxsaab wa iskhilaafay min bayni fawaylin hoog liladiina kuwiibaa iskale kafaruu gaaloobay xagee ayay weynkaasi uga sugnayso weynu hoog baa liladiina kuwa u sugnaaday kafaru gaaloobay min mashhadi yawmin ay min shuhuudi ym waa maskar min mashhadi yawmin ay min shuhuudi yawmin maalin inaafinkii xaggiisa ayaa hoog uga sugnaaday yowmkaasoo cadiim weyn markaa maskarka dhigmasana ka dhigi allah wuxu uhi subxaana wa tacaala asmic bihim alla nina ku maqal badana waa siiqatu tacatub weeye iska ilaali asmic bihim aw ma asmacahum uma ku maqal badana maxaa ka maqal badan wa absur arag badana aw ma absarahum yowma maalin maqal badana oo arag badana yactuunanaa aynoo iman doonaan ad bay maalintaa wax maqlayaana wax arki doonaan laakin adaalimiin hayyeeshee kuwa daalimiinta ahi alyawma maanta oo adduunyada la joogo alyawma maanta oo adduunyo joogaan fii dalaalin saabinimo ayay ku sugan yihiin muqiin cad oo keli ah waandur uga dug hum ayaga yowma alxasra qowmamada maalintooda uga dug waandur uga dug hum ayaga yowma alxasra qowmamada yoomkooda uga dug id xillina ay qoomamayn doonaan quduwa la dhameeyey alamru arrintada la dhameeyey wahum ayagu fii kasla meeganaan bay kaga sugayiin hadday addunyada joogaan wahum ay walxaalu dig hadda addunyada joogo walxaalu dig hum ayagu fii afla moodanaan ay kaga sugan yihiin walxaaridu hum ayagu laa yuminuun amba hum ayagu laa yuminuun ma rumayntoona yowma alxasra rasuulka ayaa sheegay maalintaasi kay tahay waa maalinta ahlulnaarkuna markay naarta galaan wixii ku waari lahaa ahluljannuhuna ay jannada galaan iyada lagama soo noqdo eh mawdkii dabeelka la gowraco mawdka laftigiisii gowrayada la dili jirtay sidii mar iyadoo loo soo hesheesiiyey kakaba calaamadahoo qaraanka midabalo oo kale dabadeedka la gawrici doono inta mid kale tuso ahlu naarka iyo ahlu markay arkaana qolo waliba garato ayaa la odhan doonaa ya ahla aljannati khuluudun falaa mawt waya ahla annaari khuluudun falaa mawt ila qolo waliba nimcada waare ka qolada markaa naarka gashay buu ku yahay yowma alxasra qolada kalena ee dhimasho dambada arki maysan baa la nimcada ilaahay kuu sheegay inaan xadiidi karinna way haystaane iyada malaha kuwa farxadooda laga sheegay saaba badan umna anagu naxnu anagunbaan ariso ukhari doona alarda arlada annaga ayaa dhaxli doona ina anagu naxnu anagunbaan arisu dhaxli alarda arlada annaga ayaa dhaxlayna maxaa anu hadhowna qofka wax dhalaasha hara waman baanu dhaxli doonaa dheh waman baanu dhaxli doonaa calayhaa arlada korkeeda ku sugan arlada iyo waxa dushooda yaallaba wa ilaynaa annaga xagga yagunbaa yurjacuuna loo soo celin doona wadkur xusnadiyow fi lkitaab kitaabka qur'aanka a dhexdiisa ku sheeg ayaa alla yihi subxaana watacaala ibraahim nabiyullaahi ibraahim ku xus inahu ibraahim kaana wuxuu ahaa sidiiqa kii run badan buu ahaa nebiya nebi ilaahayna wuu ahaa run badan kunuu maca saabiqiin dadka muslimiintaa run baa lagu yaqaana gaaladu run ma lahan id waagii xus amba waktigii xus faaala wuu yidhi liabiihi aabihii uu ku yidhi yaa abati aabbo lima maxaa tacbudu aada u caabudaysaa ma maxaad wax u caabudaysaa ma maxaad wax u caabudaysaa wax cabaasna laa yasmacu aan waxba maqlay oo walaa yubsiru aan waxba arkay oo walaa yuqni aan ka dari doonin canka adiga xaggaaga shay-a yaa abati aabbahayow inii aniga qad jaanii waxaa ii yimi min alcilmi cilmiga xaggiisa waxaa iga yimi maa waxbaa ii yimi lam ya'tika adiga aan kuu imanin fatabicnii iraac cilmi baa laysu raacayaa ma ogtay shay ka kale ma iyo hududo cilmibaayin fatabicnii iraac ahdik aan kugu hanuuniyo ahdika waan kugu hanuunin jawaabta amarka suraada dariiq baan kugu hanuunin sawiya toosan oo mud ahay waa aabaki aabbahayo haddaba gaal gaalaas isagula hadlaya haddana dacwad wanaagsan buu waa aabaki aabbow لا tacbud ha caabudin ashayطaana shayطaanka ha caabudin waayo limaada إن balay ina ashayطaana shayطaanku kaana بالرحمن ahaaday liraxmaan allaha raxmaanka ah wuxuu u yahay caasiya kii caasiya xaalad kastaba kii caasiya buu u yahay yaa abati aabbow inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yamasaka inuu ku taabto cadaab cadaab inuu ku taabto min araxmaani allaha raxmaanka xaggiisa u kaa saabtay soo raxmaan muu ahay haddana xaggiisa cadaab ka yimaado oo fatakuuna dabadeed aad noqoto lishayaan ay fabitawdi daalika takuun aad ahaato lishayaan shaydaanka aad u noqoto weliya ehel aad u noqoto ilmacaasida iyo xumaanta markaad shaydaanka ehel u noqoto ayay kugu daran tahay qaala wuxuu yidhi markaa odaygan saanbareed araarubun kii nacaya miyaa tahay araaqib ma nacaya ayaa tahay anta adigu can aalihatii ilaahyadayda waa ibraahiimu ibraahiimow ma ilaahyadaydaad nacaysaa buuli sidaa kulaba ma sheegen gaar buu qabaa maog qaala wuxuuhi araaqib kii nacaya miyaa tahay anta adigu can aalihatii ilaahyadayda yaa ibraahiim wallaahi lain lam tantahi haddaanad ka joogsanin ciddaad ilaahyadayda nacayso la ardumannaka madax baan kugu dili oo aan kugu dili oo wahdurnii iga sab mariya weliga mariya wakti wakti badan uga maqno almalawaan waxaa la yidhahdaa habeenka iyo maalinta mariya weligaaba iga maqno oo iga tag buy ha igu soo noqon abadan xiinan min adahri muddo iga maqno qaala markaa wuxuu yidhi ibraahiim salaamun badbaadu calayka korkaaga ha ahaato salaamu mubaarak wuu iskaga tegaya waidaa khaadabahum ljaahiluuna diinweye ma og tahay qaaluu salaam qaaluu salaama diin qaaluu salaam ka dhaqaaq salaamu calayk saastaqfiru waa mawcidadii wey laka dembi dhaafkaan weydiin doonaa rabbii rabbigay inahu rabbigay kaana wuxuu ahaa huu aniga wuxuu i yahay ahaana xafiya allaha uu turidda badan weeye xafiya waa allaha uu roon oo uu ogsoon oo u naxariista badan la weeye waactasilukum waan idinka fogaan waactasilukum waan idinka fogaan idinka iyo wamaa waxa tadcuuna aad caabudaysaanba min duuni illaahi alla sokadi waadcuu waxaan caabudi oon baryi rabbii rabbigaydaan baryi afaa waxaa laga yaabaa amba layga yaabaa oon mudanahay anlaa akuuna inaanan noqonin biducaai rabbii rabbigay baryadiisa aan baryaayo shaqiya kii ku qaba shaqiya kii ku qaba inaanan noqonin rabbi baryadaan baryaya ku qabi maayo haye wuu iskaga tegayaayo uu ka dhaqaaqaya badiilka baleeg haddaba aljazaau min jinsi camal gaalo iyo qurinkii soo kamuu tegin nabi miidhan baa ilaahay siinaya iyo rasuul miidhan ayuu dhalaya falamma اctasala markuu ka fogaaday hum ayagu iyo wamaa wixii falamaa markii ictasala uu ka dheeraaday hum ayaga aabihi iyo herkiisii iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeenba min duuni illaahi alla sookooday wahabnaa waxaanu siinay lahu ibraahim isxaaqa baanu siinay wa yacquuba baanu siinay waa isxaaq yacquub baa dhalay wa kullan waxaan u jeedaa yacquub waxa dhalay isxaaq yacquub haddaad maqashana waa israa'iiluun wa kullan jacalnaa ay wa waxaanu ka dhignay kulla mid la arkaba isxaaq iyo yacquubba nebiyaa baanu ka dhignay wawahabnaa waxaanu siinay lahum ayaga oo dhan labaankan ismaaciil uu jira waktigaas min raxmatina xagga raxmadayada ayaanu min raxmatina raxmadayada qayb kamida ayaanu siinay wajacalnaa waxaanu u yeelnay lahum ayaga musaana subqin ammaan wanaagsan musaana subqin run carabteed macnaa ammaan wanaagsan baanu u yeelnay caliya oo saraysa caliya oo karaysa oo macnaa jamiica almilal diin kastoo oo ilaahay soo dejiyo ammaan wanaagsan bay ku hadalhaynayeen fi lkitaab kitaabka dhexdiisa ku sheeg muuse muuse ku xustaa ilaahay subxaana ilaahay nabiy llaahi ibraahim buu ammaanay wuxuu ku xusbinayaa bidikri kaliim muuse xus inahu muuse kaana wuxuu ahaa mukhlafa mid la doortay mukhlaf wabifati llaam mukhlifa haddaa tidhahnaa waa macruuf weeye bimacnaa mukhlafa mid la doortay ilaahay baa doortay mukhlifa haddii la yidhaahdaa mid cibaadada ilaahay u badax jaray wa kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi muusa rasuulaa rasuul ilaahay diray buu ahaa nebiya ah labadaa wasfidaa ilaahay ku talciyey subxaanahu watacaala ambiyada ilaahay way iska wada wadeen dacwada oo mid waliba wuxuu gaarsiin jiray dadka ilaahay wuxuu ku soo dejiyey wanaadaynaa waanu u yeedhnay hu muuse ilaahay baa baaqan leh hidaagan ilaahay wuu hadlaa aayadda waxayna tususaa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mida subxaanahu watacaala min jaanibi duur buurta dhinaceedii baanu uga yeedhnay min jaanibi duuri buurta duur laydhaa dhinaceeda ayaanu uga yeedhnay dhinaca alaymani midig waa dhinacii midigta muuse ahayd waa muuse dhinacuu ka taagay idinka masaajidkani dee midigtiisa iyo bidixdiisu waa kee matala masaajidka dhinaca galbeed haddaad ka marto midabkiisu waxay noqonaysaa shahaada galbeed un bay noqonaysa haddaad usii jeedo weeyaan xagga hawd amba koonfurta aad usii jeedo haddaad xagga galbariga ka marto midabkiisa bidixdiisa waxay noqonaysaa dhinacaad ka joogto marka waay min insaani buurka buuruna waa lamid dhinaca midig baan ka joogsaday dhinaca midig baan guriga ka taagay ama masaaska ama buurka aan ka joogsaday waa qofka istaagay dhinaciisa un weeye min jaanibi buuri buurta dhinaceedii baanu uga yeedhnay alaymani midig oo halkuu dabka ku arkay bay ahayd ma og oo maarkaysaa suuratu dah iyo suuratu ma intaba wayna ugu iman doontaa min jaanibi duur aymani min muusa alaymani ay min muusa sidaasoo kale wey marku xagga ha kuxisime wu yihi dad baan idin doonayaaba waqarabna waanu dhawaynay hu muuse nadiya faciilkan mufaacil weeye nadiya xaala kawnihi munaasiya xaalu yahay kii nala faqayo munaadiya baad odhanaysaa sida maaragtay jaliiskaba mujaalis loo yidhaahdo oo kale wawahabnaa waxaanu siinay lahu maaragtay muuse min raxmatina xagga raxmadayada waxaanu uga hidaynay akhaahu walaalkii akhaahu walaalkii baanu siinay haaruuna ah xasbayaanta dhigmadiya xaalu yahay ayaanu siinay baa ilaahay leyi subxaana watacaala oo aanu ku kaalmaynay siuu gadcwad ahaan ugu caawiyo wadkur xusna alyow fi lkitaabi suxuf ismaaciila waa ina nebi ibraahim isag xaq walaalayihiin laakiin waa kala hooyi oo ninkan haajara ayaa dhashay carabta qaarkoodna wuu dhalay sida nabiyullaahi maxamed alayh isalaatu wasalaam ee jiirta carab oo dhan ma ahayn awlaad ismaaciil ma wada aha maaragta fi lkitaabi ruxu ismaaciila inahu ismaaciil kaana wuxuu ahaa saabiq alwacdi ballanqaadka kii ku run sheega saabiq alwacdi ballanqaadka kii oofiya buu ahaa kii ku run sheega buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa ismaaciil rasuula buu ahaa nebiya ah wa kaana wuxuu ahaa ya'muru kii fara ahlahu ehelkiisa kii amra buu ahaa reerkiisa bisalaa salaada ayuu fari jiray oo zakadaba wa kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil cinda rabbihi rabbigii agtiisa mardaya mid laga raali yahay baa ilahay ugu dara aya ismaaciil wadkur bis fi lkitaabi idriisa xus waa nebiga ambiyada ilaahay ka mida mu og tahay idriisa xus samada tood afraad baa rasuulku ku maray habeenkii israhana xus maarag inahu ibraahim idriis kaana wuxuu ahaa sidiiqa mid run badan buu ahaa nebiya buu ahaa warafacnaa waanu kor yeelnay hu ibriis makaana meel baanu u kor yeelnay caliya saraysa oo nabiyullaahi maxamed ba wuxuu ku maray samada afraad buu ku maray buu samada afraad buu ku maray jannadana waa kii galay adgarna ma arkaysa halkaasuu ku jiray jannada ilaahay in baa dadka qaarkood waxaana aqoonaya akhriyaan ma taqaano warmaad baqaa anaa kuntu maca idhuusa lamartaqa alculaa waaqcadtuhu firdowsa axsaana jannatii ifli anaa kuntu maca idriis idriis baan la socday lamartaqa alculaa xagga kore markuu koray waaqcadtuhu waxaan fadhiisiiyey ifli firdowsa baan fadhiisiiyey axsana jannatii jannooyinkayga kaygu walaagsan ah laa ilaaha ila allah waxbuu akriyayaan waru hay wuxuu ku odhan suufigu waa tasabux buu ku odhan adarjeedkaisa waa tashabux ma taqaana tashabux waa tashabuxaad waxaad garanaysa tahiin baad ka hadlaysa ma aha kuwa adigu awood kula cid kale carabkiisa kuwaada soo ulaaika kuwa kuwa la soo sheegay aladiina kuwaladi ancama allaahu alla nicmeeye calayhim ayaga korkooda oo min annabiyiina ah min duriyati aadama aadam ubadkiisa ka mid ah wa minman duriyadood ka mid a xamalna aanu qaadnay maca nuuxin aadam iyo nuux maxaa laysu xigsiiyey waktigii nabiy llahi nuuxna bini aadamka gebigoodaba waa la rogay intii doonida lagu qaaday mooyaane waa abulbasar athani baa la dhahay wamin duriyati ibraahim ibraahim duriyadiisa ka mida wa israa'iila waa yacquub weye israail ubadkiisa ka mida wa aanu hanuuninay oo aanu dooranay marka aladiina ancama allahu bayna khabarkii gudba idaa tutla idaa tutla haddii lagu akriyo calayhim korkooda marka lagu akriyo aayaat araxmaan ilaaha araxmaanka aayaadkiisa marka lagu akriyo kharuu way daataan gujada xaala kawnihim saajidiin xaal ayay ku sujudsan waa bukuya xaala kawnihim baakiin xaal ayay ku ooya way ooyeen oo og tahay way ooyeen baa ilaahay subxana wataala fakhalasa waxa hadhay intaasoo dhan inkuwa ma jirin fakhalasa waxa hadhay min bacdihim kuwan dabadood khalfun kuwa xunxun baa hadhay khalfun haddii la idhahdo bisukun waa kuwa xunxun baa hadhay baa ilahay kuwaasoo adaacuu dayacay asalaata salaadii dayacay oo watabacuu raacay ashahawaat waxaan ku arkayay baqawi tafsiirkiisa isagoona dariiqyada ayaabay isku qabsan doonaan buu leeyay wa arru maruuf iskaaye watabacuu raacay ashahaawaat naftu waxay fad jeclaata un raacay ee fasawfa mar dambe ayay yalqawna la kulmi doonaan haya wadi naareed haya wadi naareed bay la kulmi doonaan baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala halkaasay geli doonaan ma og haddaba salaadan ay dayaceen maxay ka culimadu waxay idhaahdeen idaacatu salaati haahunaa way kaba tegi doonaan biidaacatihaa waxaa loo jeedaa tarkuhaa bilkuliya culimada qaarkood waxay ku sidaa darteed ayaa in badan oo salaf iyo khalaf iyo aimadaba ka mida sida mashhuurka ka can imaam axmed wuxuu ku tagayaa tafsiru taariki salaa bilxadiisi bayna alcabdi wa bayna ashirki tarku salaa والxadيiث الآkر الcهd اladي baynana و baynهm الصلاة faman tarakaha faqad kafr walaysa hada maxl basi hadihi الmasألة bu oo amba ka degdegi soco jannaatu cadni alla wuxuu leeya subxaana watacaala fasawfa yarqawna haya ilaa man mooyaane taaba toobad keena wa aamana war ma arkaysa imaan baa la keenay inuu kufrika wy ilaa man mid mooyaane taaba toobad keenay oo wa aamana la rumeeyey wa camila fale camalan sameeyey saalixa wanaagsan faulaaika kuwaas yadkuluun waxay geli doonaan aljanna janno ayay geli doonaan walaa yudlamuuna lagamana dulmihi doono shay-aa wax yar oo ay sameeyeen nakira fii siyaaqi cumuum bay faa'iideynaysaa wax yar oy sameeyeen oo wanaagana lagama dulmihi doonabaa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala jannaatu cadnin bay geli doonaan ka bedel ma ogtahay tahay jannaati cadnin nagaadi amba waa meel lagu waaro jannaadkiibay geli doonaan allatii jannadaasoo wacada uu u ballan qaaday alraxmaanu ilaaha raxmaankii u ballan qaaday cibaada addoommadiisa u u ballan qaaday bilgayb xalayhim kii ku sugan aba xalay tahay ku sugan iyaga indhahooda ka maqan inahu alle subxaanahu watacaala imlabawashanin kaana wuxuu ahaaday wacduhu alle ballanqaadkiisu mactiya mid loo yimaado oo loo tago mactiya mid la helo culamada qaarkood baa le oo mafcuulkani bimacnaa faacil weeye matiya ay atiya mid yimaada way yidhaahdeen laa yasmacuun ma maqli doonaan laa yasmacuuna ma maqli doonaan ahluljannuhu fiihaa jannada dhexdeeda lagwa wax maalaa yacni ah kuma maqli doonaan baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala ilaa laakine isbinahan munqadic baa la yidhaahdaa maxay maqlayaan haddii la yidhi hadalka maqli maayaan ilaa laakine yasmacuuna ayaad qadaraysaa yasmacuuna waxay maqli doonaan salaama salaan ayay maqli doonaan salaan ay ku salaamayaanoo malaaigta ay salaami doonto walahum waxaanay leeyihiin risquhum bay ku leeyihiin risqooda fiihaa jannada dhexdeeda dukra gelin hore iyo wacatiya mid dambaba waa masal waa waqti lbukuraati wa waqti lcashiyaat maaragtay halka habeen iyo maalinteena ma taalo laakiin adwaa iyo iftiinna ayay arki doonaan ma ogtahay ayaga laftigooda caalam kale meeshaa yaala wasiyadoodu ma awali sumratin talidu ljannata suwaruhum calaa suurati alqamari laylati albadri ayaga laftigooda sida dayaxaba u hiilaacayo ma ogta ma taallo xaaka iyo duuf iyo qurintoona ma yaallo weelka iyo waxay ku feedhanayaan wax ku cunayaan daad iyo sida ayay noqonay waa duul kale xusaday cunayaa sida diidkoo kale ayay uga soo baxaysa laakiin mase waa lagu dhalaayo ogow qof sidaas doonaya ilaahay uu siinay haddaad beero layahaado beertaadi damcdana beer baa ilaahay kuu samaynaya wamaa natanazalu allah wuxu uhi subxaana watacaala tilka taasi lasoo sheegay aljanna janno weeye ta sifadaani allatii jannadaasoo nuurisu aanu dhaxalsiin doonno min cibaadina addoommadayada minkaa liibtidaa lihaaya baa la yidhaahdaa min cibaadina yada xaggooda aanu ka dhaxalsiin doonno kee man mid baanu dhaxalsiin doonnaa kaana ahaaday taqiya mid ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala kaafun baa tanada iskale waana ballan ilaahay oo taqwadaasi ayaa adeer kaa xigta ka foga waxdaada lakacabsi la timaado sida sharcigaana ilaahay aad u caabudow malaa'igta ayay qaarkoo damceen inay iska soo daya waxaan leeyahay rasuulkaaba yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aan idhaahdee ma arkaysaa ee jibriil muxuu ku yidhi maa yamnacuka an tazuuranaa akara mima tazuuranaa maxaa kuu duubay inaadna soo daydo oo aadna soo booqato intaad noo imanayso inka badan waa qowr mufasiriintu ay soo rareen moog aba dibbaabu u dhacayba imaatinku rasuulka u dhici jira xilliyada qaarkood markaasaa ilaahay wuxuu sheegayaa malaa'igtu inaanay iska imanine amar allowna inay ku timaado markaasaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo malaga faray wamaa natanazalu ma soo daadegno wamaa natanazalu ma soo daadegno ila biamri rabbik rabbiga amarkiisa oo ku nimaadno mooyaane lahu alla wuxuu leeyahay maa bayna aydiina hortayada waxa ahoo dhan baa laleeyahay adduunyada ah iyo wamaa khalfana waxa naga dambeeya iyo wamaa bayna daalika intaa waxa u dhaxeeyo labada nafho marka la afuufo ah aba wamaa bayna daalika intaa waxa u dhaxeeya wax naga horeeya wax naga dambeeya inta udhaxaysaba rabbi baa iskale wamaa kaana ma ahaanin nebi muxamedow rabbuka rabbigaagu ma ahaanin nasiya kuwa xillooba alla ma ahaanin subxaana marka nisyaanku ilaahay sifo uma aha mararka qaarkood qur-aanka oo ilaahay ku soo arooriyey waanu ku iloobaynaa iyo wax lamid a ah haddaad aragto macnaheedu waa tarki buu noqonayaa ta'wiilna maaha waanu kaaga tegaynaa wey rabu samaawaati wey huwa alla rabu samaawaat waa ka iskala wey waalarda arladaka iskaleh weeye wa maaris baa loo jeedaa hadda iyo wamaa baynahumaa labadaaba inta udhaxaysa samada iyo arladaba oo facbud caabudhu alla caabud markasta damiirkaa sabarkiisa keliga ah wasabir kuna sabir licibaadatihi waa culimmadu halkay ka soo qaataan asabru cala daaca wasabir kuna sabir taadani taadu waxay badel tahay taadii ma og tahay licibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ku sabir hal saclabu ma u ogsoon tahay hal saclabu ma og tahay lahu alla miyaad u ogsoon tahay ambama alla ma u taqaanaa samiya mid la siman samiya cid la siman oo ilaahay la tarsanta war ma garanaysaa adigu hal taclamu lirabbi masalan aw shabiiha waxu degmaa ilaahay miyaad garanaysaa abadan wayaquulu wuxuu yidhaahdaa baa ilaahay yidhi waa insaankan kufriyey ee diidan soo celinta dambe iyo nolosha dambe alinsaanu kii insaanka ahaa waa insaankii kaafirka ah ee wuxuu leeyahay aidaa maama marka midtu aan dhinto lasawfa ukraju mar dambe miyaa la isoo saari doonaa xayu aniga oo nool ay a miyaa la isoo saari doonaa a ukhraju qadar miyaa la isoo saari doonaa idaa maa midtu markaan dhinto ay idaa midtu mada ku garanaysaa bacda idaa sula wey idaa midtu markaan dhinto miyaa la isoo saari lasawfa ukhraj mar dambe miyaa la isoo saari doonaa xayu aniga oo nool ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala baa lala garbigtay noogta bini aadamkii awalaa yadkuru miyaanu xasuusnay awalaa yadkuru miyaanu xasuusnayn alinsaanu kan dadka ahee sida wax u dafirtani miyaanu xasuusnayn annaa annagu khalaqnaa inaanu abuuray ku isaga min qabli hadda horteed inaanu abuuray miyaanu ogsoonayn walxaalaanu abuuray lam yaku aanu ahayn shay a wax tirada saami iyagu yahay baa ilaah yidhi subxaanahu watacaala saa muxuu u xasuusan laaya awalaa yadkuru miyaanu xasuusnayn alinsaanu kan dadka ahi anna anagu khalaqnaa inaanu abuurayhu isaga min qabli hadda horteed murankan uu murmayo horteed walxaal inaanu abuuray lam yaku aanu ahayn shay a wax jirada fawarabbika baan ku dhaartaye allah ayaaba markaa dhaartay fawarabbika baan ku dhaartaye lanaxshuwanna waanu kulmin doonaa oo waanu kulmin doonaa hum ayaga washayaaطiin maca shayaaiin wowdani bimacnaa maca maca shayaaiin shayaadiinta macoodaan raacin doono iyo washayaadiina uma dabadeed markaanu tumcinno lanuxdiranna waxaanu keeni doonaa eanu keeni doonaa hum ayaga waxaanu xaadirin doonaa yaanu ku fayrin doonaa xawla jahannam jahaname hareeraheeda sifiyaa xaala yihiin kuwii jilbaha ku fadhiya usayiya xaala yihiin kuwii kudhuba ay qucuuda jilbaha ayay ku wada fadhiisanayaan ma ogtahay juufiya culimmada qaar baa ku fasira iyagoo oo taagan halkaasaa lagu saamaynaya kasoo tuga hor marka halkaan la keeno maxaa dhacaya alakfaru faalakfar midba midka gaalnimadiisu ka xumay ayaa lasoo dhufanayaa markaas uma markaanu keenno halkaa dabadeed lananzicanna waxaanu ka soo dhufanaynaa oo aanu ka soo dhufan doonnaa min kuli shiica koox walba min kuli shiica qolo walba min kuli shiica shiicada qolo walba ashiica kooxbaa loo jeedaaye waxaanu ka soo dhufan doonaa ayahom mafcuulka halkaa maxaa loo goday haddaad id leedahay waa ku binaysan yahay baan ku leeyahay oo bimacnaa alladii wey bal dib ugu noqo khulaasada ayahom koodii ayaanu ka soo saari doonaa baa la leeyay ayahom ay alladii kii baanu ka soo saari doonaa ashaddu ugu daraa ashaddu ugu daran cala alraxmaani ilaaha raxmaankaa korkiisa cutuya macsuwada cutuya macsuwada iyo maaragtay kibirka oo cutuwigiima og tahay cutuya macnaa kibirkaiyo islaweyniya taasaanu ka soo saari doonaa uma toodeed lanaxnu annagu aclamu kuwii ku cilmi badan baanu lahay ee ogsoon oo ku cilmi badan biladiina kuwa hum ayagu awlaa ku xaqnimo badan amba mudan bihaa jahanamo mudan fuliyaa xagga gelitaanka kuwa ku xaqnimo badan bihaa jahanamo fuliyaa xagga gelitaanka oo ku waaraya waa rogsoona wa minkum ay wamaa minkum idinka idinkama mid aha axadba ilaa se hadduu idinka mid yahay waaridu kii ku aroori weeye ha badaba naarta sidee loo wada gelayo saddex qowl bay mufasiriintu sheegaan qowl wuxuu odhanayaa jidkan siraad baa dushiisa maraya marka muruurkaa jidka siraada la dul maraya jahanamada ayaa waxa uu yahay huruud gelid lagu arooray buu noqonayaa bay yidhaahdeen oo markaa asiraadu calaa jahanam mitla xaddi sayf magirjirka seeftoo kale ayuu leeyahay kooxda hore waa sida cilaac oo kale u marayaan kooxda labaad sida dabayl oo kale kooxda labaad waxay u marayaan dad sida fardo orod badan oo kale ma ogtahay kooxda afraadna sida xoole aada u dheereeya ma arkaysa malaa'igta ayaa meesha maraya iyo wala allahuma sallim sallim jawaahid baa qowlkaasi ku leeyahay saxiixayn kale wuxuu leeyahay dafbaaba bini aadamka oo dhan wada odhanayaanoo ilaahay baa sidaa ku dhaartay laakiin sidaa aayaddan ku cad uma nunadi aladiina taqow ilaahay wuxuu ka badbaadinayaa kuwa isaga ka baqay inta kalena bay halkaasay ku harayaan buu odhanaya qowlka saddexaad waxa uu leeyahay waa tusidan dadkiiba la tusay oo jahanamo lasoo hortoosiyey waalcilmu cinda allah saddexda qowlba way ku jiraan laakiin waxay ula noqon doontaa tafaasiirka khaasatan kuwa muxaqiqiintu ay leeyihiin sida ibnu jariir iyo ibnu kasiir iyo rag lamida wa in minkum ay wamaa minkum idinka mid maaha axadna ilaa waariduhaa hadduu idinka mid yahay kii jariye kaana wuxuu ahaaday wuruudkaas kaana wuxuu ahaaday jaridaa la gelayaa jahanama calaa rabbika rabbigaa korkiisa wuxuu ku ahaaday xasnaa mid la waajibiyey xakmaa mid la waajibiyey maqdiya oo la xukumay wey uma marka lagala dabadeed baa la yidhi nunajji waanu badbaadin doonaa sianaa xoog badane aladiina kuwii baanu badbaadin doonaa itaqaa waa la ka baxay sidii ibraahim oo kaleo mala alla uga dhigi wa nadaru waanu ka tegaynaa aaalimiina kuwa aalimiinkaa ah, waanu kaga tegaynaa fiihaa jahanamo dhexdeeda sifiya xaal ay kuwii turbadjooga ayaanu kaga dhaqaaqaynaa baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala walaa yabqaa fi nnaari ilaa man wajaba calayhi alkhuluud ayuunbaa ku hadhi doona insha allahu tacaala allah wuxuuhi waidaa tutlaa haddii lagu akriyo calayhim ayaga korkooda marka lagu akriyo aayaatinaa aayaadka ayaga marka lagu akriyo bayinaatin xaal ay yihiin aayaadkaasi kuwa cadcad qaala aladiina sababtaydaada halkaasi qaala aladiina kuwa waxay odhan doonaan kafaruu gaaloobay liladiina ku waxay ku odhan doonaan aamanuu alla rumeeye waxay ku yidhahdeen waa adduunyadan waidaa tutlaa haddii lagu akriyo calayhim ayaga korkooda kuwa kufriye aayaatunaa haddii lagu akriyo bayinaatin xaal ayhim kuwa calal aayadahaasi qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdaan aamanuu alla rumeeyey ayulfariiqayni labada kooxood keedooda ayulfariiqayni labada kooxood midkoodeeda khayr ku wanaag badan maqaama xagga guryaha waa taayage guriga wanaagsan muqaam haddii la yidhahdo maqli nagaadiga maqaama shee ayaa guriga wanaagsan wa axsanu kuna wanaag badan nabiya xagga golayaashana ka in la horumarsan adduun waa la faanayaa ma og tahay ku odhan doona wakan badanayo badana ahlakna e wa ahlaknaa waxaanu halaagnay kam kasiira inba kamkani waa khabariya cibaaraduna waa litakfiir wey wa ahlaknaa waxaanu halaagnay kam in badan oo badan baanu halaagnay ay waka badan oo badan baanu ahlaknaa halaagnay qablahum ayaga hortoodo min qarnin ummada ah kuwaasoo hum ayagu kuwaanu halaagna hum ayagu axsanu ka wanaag badnaa kuwan asaasa xagga maalka dheh asaasa xagga xoolaha iyo wariya xagga aragtidaba wariya iyo xagga aragtidaba way ka qurux badnaayeen axsanu suwara wa axsanu maala odaba waa la yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebiood man qofka kaana ahaaday fi baadinimo ba'dinimo qofka ku sugan falyambut ha u seeta dheereeyo lahu kaasi alraxmaanu alla arraxmaankii ha u kaadiyo maddaa u kaadin qofka xummartina waad arkaysaa waa habaar weeye kul waxaa tidhahda man qofka kaana hada fi dalaala ba'dinimo ku sugan oo kufri unbaa loo jeedaayo falyambut ha u siyaadiyo amba alla ha u kaadiyo falyamdud ha u kaadiyo lahu isaga araxmaanu madda u kaadin ha u kaadiyaba alla yidhi subxana ha u kaadiyo leh xataa ilaa intii ha u kaadiyo xataa idaa ra'ow ilaa ay ka arkayaan ha u kaadiyo maa yuucaduuna waxa loo yaboohayo ina alcadaaba ka bedel ina ay ka arkayaan maagaa hore ka bedel ina cadaab ay ka arkayaan wa ima asaaca saacaddu ilaa ay ka dhacdo fasawfa yaclamuuna waxay ogaan doonaan man bay ogaan doonaan huwa isagu sharun ku xun amba ku shar badan makaana meel ahaan halkuu degayo waadcafu kuna taag daran kunba xagga ciidanka ah, oo kunba xagga ciidanna ah, ku taag daran bay ogaan doonaan wayasiidu allaahu alla wuxuu u siyaadin doonaa aladiina kuwa ihtadaw hanuunay hudaa hanuun buu u siyaadin doonaa waalbaaqiyaatu kuwa hara asaalixaatu wanaagsan ayaa khayrun u khayr badan cinda rabbika rabbiga agtiisa ku khayr badan sawaaba xagga abaalmarinta wakayr iyagaana ku khayr badan maradda xagga noqodka maskarka dhig maradda xagga noqodka afara'ayta balka waran nebiyow alladii midka kafara gaaloobay biaayaatina aayaadka ee ku kufreeyey afara'ayta balka waran alladii midka kafara gaaloobay biaayaatina aayaadka ee ku kufriyey ee waqaala weliba yidhi la uutayanna waxaa laysiin doonaa laysiin doonaa maala maal baa laysiin doonaa iyo wawaladaabaa la ysiin doona adalaca ma wuxuu baalacday alkayb ma qaybka ayuu kaasi baalacday am ittakhada mise wuxuu yeeshay dhigtay cinda araxmaani alla raxmaanka agtiisa ma wuxuu ku yeeshay cahda ma ballan baa ilaahay sidaa ugu qaaday samna ama ahaa arrinku siduu sheegayo sanaktubu waanu qori maa yaquulu wuxuu leeyahay ay qawlahu baanu qoraynaa maa yaquul qawlahu baanu qoraynaa wanamuddu waanu u siyaadin doonaa lahu isaga min alcadaabi cadaabka xaggeeda ayaanu uga siyaadin maddaa siyaadin wanarisu waanu dhaxli hu isaga waanu ka dhaxli doonaa maa baanu ka dhaxli yaquulu uu leeyahay waya'tiina waanu noo iman doonaa fardaa xaala kownihi munfarida xaaluu yahay keligii ayuu noo iman doonaa baa allah yidhi subxaanahu watacaala allah wuxuu min duuni illaahi alla sakaduu waxay ka dhigteen aaliha ilaahyo ayay samaysteen maxay ilaahyadan u samaysteen liyaakuunuu si ay ugu noqdaan ilaahyadani lahum ayaga ciza awood si ay ugu noqdaan ciza ciso iyo sharaf si ay ugu yeeshaan kalaa kuma noqon doonaan xarfu radci iyo sajri baa la yidhahdaa kalaa may fayakfuruun way ku kufriyi doonaan kuwan ay caabudayaan bicibaadatihin ay bicibaadati lmushrikiin kuwa caabuda cibaadadoodaba way dafiri doonaan wayaakuunuun waxay noqon doonaan ilaahyadu calayhim korkooda waxay ku noqon doonaan didda lid bay noqon waa lidka waa lidka shay kasoo horjeeda didda kuwii kasoo horjeeda lidku ah ayay noqon doonaan alam tara miyaadad doonay ana inagu arsalnaa inaanu diray ashayaadiina shayaadiinta inaanu ku diray cala lkaafiriina inaanu ku diray wacuduhum xaalay didinaysa shayaadiintaasi awaabidin bay jibinaysaa maxaa si ay ku eryeysaa muuse ku furdhinaysa ee falaa tacjal ha degdegsanin calayhim ayaga ha u degdegsan cadaabaanu ku dhisanno falaa tacjal ha u degdegsanin calayhim ilciqaab inamaa nacuddu waanu u tirinaynaa lahum ayaga xumaantay la yimaadeen baanu u tirinaynaa caddaa tirin habeen iyo maalinba waanu u tirinaynaa caddaa tirin baad odhanaysaa waa tiradii wakur xus yowma maalin naxshuru aanu keeni doonno almuttaqiina kuwa mutaqiinta aanu keeni doono ila araxmaani allah raxmaanka aanu keeni doono wafda xaal ay yihiin wafdi kuwa gaaji saaran oo nasuuqu aanu duubi doono waa duubi almujrimiina aanu duubi doono ilaa jahannama aanu u duubi doono wirdaa iyagoo ooman oo aroor ah laa yamlikuun ma kari doonaan ashafaaca shafaaco ma heli doonaan ilaa man ittakhada mid yeeshay mooyaane ilaa man ittakhada mid yeeshay cinda araxmaani alla raxmaanka agtiisa ku yeeshay cahdaa ballan oo ashahaato camal saalixana la yimi wa qaaluu waxay yidhaahdeen itakada wuxuu yeeshay alraxmaanu allah raxmaankii wuxuu yee samaystay walada laqad ji'tum wallaahiye laqad ji'tum waxaad la timaadeen shay ahbaad la timaadeen iddaa weyn oo culus iddaa weyn takaadu waxay ku dhowaadaan yakaaduna waa la akriyey assamaawaat saabku waxay sidaan watafatarna inay dildillaacaan minhu qowlkaa daraadii minhu hadalkaa daraadii watanshaqu inay dildillaacdo ayay ku dhowaataa alardu arladuna inay dildillaacdo watakiru inay daadato ayay ku dhowaadaan aljibaalu buuruhu inay daataan haddaa daadasho an dacaw lian dacaw waa tacliil an dacaw ay lian dacaw inay ugu yeedheen daraaddeed bay iskaa u sugaan liraxmaani alla raxmaanka inay ugu yeedheen darteed walada wamaa yandaqu uma haboona liraxmaani allaha raxmaanka uma haboona an yattakhida inuu yeesho waladaa in kullu man ay maa kullu man mid dhammaantiin may ahaanin fi samaawaati ku sugan iyo waalardi ilaa si haddii uu ahaaday aati raxmaan allaha raxmaankaa kii iiman weeye aati raxmaani kii iiman weeye cabda xaaluu yahay kaasi addoon laqad axsaahum alla wuu koobay oo wuu tiriyey waa koobay wa caddahum waanu tiriyey caddaa tirin wa kulluhum dhammaantoodba aatiikii uu iman weeye alle aatiihi kii alla uu iman weeye wayma alqiyaamati buu u iman wardaa xaalu yahay mid waliba ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wacamilu salaat saalixaat sayajcalu wuxuu u yeeri doonaa lahum ayaga alraxmaanu allah araxmaanki wuxuu u yeeri doonaa wudda kalgacayl la jeclaada addoommadiisa saalixiinta a jeclaada waxa loogu yeecayaa bayska orabo qubuurahooda loo dawaafaya isjeclaan la jecel yahay iska sirhow kuufiyadu way delisadeen fainamaa yasarna waanu sahalnay baa la yidhi hu qur-aankan bilisaanika ay biliqatika luqadaada ayaanu ku sahalnay litubashira si aad ugu bishaarayso bihi qur-aankan almuttaqiin iyo wa si aad ugu digto bihi qur-aanka qowma duun middaa dood adag middaa muran badan oo dood adag wakan badanaayo in badan oo badan ayaa ahlaknaa aanu halaagnay qablahum ayaga hortood oo min qarin ah hal tuxisu ma u dareemaysaa minhum kuwa aanu halaagnay min axad ay axadan qofna ma haysa aw tasmacu ma u maqlaysaa lahum kuwan aanu halaagnay riskaa sanqad wax sanqadan waad ka maqlaysaa adigu ma haysaa reer samuud yaad aragtay luud ahdiisi dhawartay abadan wax alla waxaad maqlaysaa mikurow subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta